bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin <clears throat> wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi waalih wsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii toddobaatan iyo shanaad ee ka mida min sharxi saxiixi muslim raximah اllahu tacaala xalay marka abu qataada axaadiidiisii inaan soo firin doonaan idiin ballanqaadan u malaynaya marka sagaal iyo toban xadiid buu ku leeyahay saxaabigu muslim sagaal iyo toban xadiid ayuu ku leeyahay fii saxiixi muslim sideed xadiid buu muslim la goori noqday inta kale bukhaari baa la wadaaga marka marka sagaaliyo toban sideed laga gooy koo iyo toban koo iyo toban bay wadaagaan bukhaari iyo muslim sideedna muslim baa la gooniah abu qataada radi allahu tacaala canhu rabciy ilmxaari ama xaarid ibnu rabciy soddon iyo afarta hijradu geeriyooday radi allahu tacaala canhu ardaa baablmasx cala annaasiyati walcimaama wuxuu baab yahay in la masaxo fooda iyo walcimaamati cimaamada kuu duuban gacanta la mariyo markaad weyse qaadanaysa meeshii madaxa laga masixi lahaa ayaa waxaa la masaxayaa fooda iyo cimaamadda waxadaanii muxamed bn cabdillaah bni basiicin abi cabdillaahi اlbasri xadaana yaziid yacni bn zurayc albasri xadaana xumayd ibn abi xumayd aلطawiil xadaana bakr ibn cabdillaahi اlmusani can curwata bn اlmugiiraةi bni shucba can abiihi aabbihi oo muqiira bni shucba xalayna soo maray axaadiidu fii saxiix muslim kuu leeyahay qaala saxaabiga wuxuu uhi takhallafa rasuulullah rasuulka ilaahay baa dib maray xilli la socdaalayay oo geedila ahaa ama duulaan lagu jiray duulaankii khaswatu tabuuq oo innaga soo maray sanadka sagaalaad wa takhallaftu macahu nabiga waa la dib maray falammaa qadaa waa la hadhay nabiga ka hadhay ciidankii iyo muslimiintii socday aniguna waa lugtaan la reebay wey falama قضى xaajatahu nabigu dantiisii markuu dhammaystay قال wuxuu yidhi amacaka maaun biyo masidaah macaada biyo ma yihiin yani waa tarjama xarfiya ayb biyo masidaaan wey biyo ma wadaabaa laga wadaa fa ataytu nabiga waxaan u keenay oo la imid bimadharatin weel biyo ah weel laga weysaysto oo babiyood ama jalamad gacmihiisibuu dhaqo waa faraxashay wa wajha wejigiisana waa maydhay uma dahaba wuxuu doonay yaxsiru inuu faydo can diraacayhi dhudhummadiisii dhudhummadiisii riwaayada xalaytana marka kaga cad macnaha loo jeedo ayb ila markaad aad shaar qabta ama aad koor qabta ama qamiisoo kale gacanta waxaa qaranaya dhudhunkaada shaarkii iyo gacankii baa qaranaya marada gacanteed uma dahaba nabigu wuxuu doonay yaxsiru inuu faydayo can diraacayhi labada dhun inuu ka qaado koodhkii ama jaakadkii fadaaqa waxaa cidhiiryamay kumuljubbati jubbadii ama koodhkii gacanteedii afkeedii meeshan maacumta ah ayaa kumka la halkan way kumku halkan raqabadana jeeb baa la yidhahdaa kanna baa la laakiin anaga soomaalidu kana jeeb u naqaanaa ayb fa raja yadow gacantiisba nabigu ka bixiyey min taxti اljubbati jubbadii hoosteedii ayuu ka bixiyey gacantiibuu dib u siibe wey xagguu u siibe ilan xaggan loo dib loo celin waa mara dib loo celin waayo horaad u bixini tanaad hore qaban gacantana dibbaad u siibi wa alqa aljubbata jubbadiibuu nabigu saartay koorhkii calaa mankibey garbuhu saartay ilan gacmo inuu dhaquu rabaa calayhi salaatu wasalaam wahasala diraacayhi labada dhudhun ee waa maydhay wa masaxa binaasiyatihi fooda horena nabigu waa masaxoo biyihii buu mariyey wa cala alcimaamati cimaamadda u duubnay dusheedana waa marshay yacnii fooda horena wuxuu mariyey farihii biyaha lahaa buu nabigu taabsiiyey kadibna wuxuu ku dhammaystiray weeye cumaddii dusheeda wa calaa khufayhi labadii khufiga uu qabeen nabigu waa masaxay uma rakiba gaadiidkiisii buu nabigu koray wa rakibtu anna gaadiidkii la koray fantahaynaa waxaanu gaadhnay ila alqowmi saxaabadii baanu gaadhnay naga sii horeeyey waqad qaamuu fi salaa iyagoo salaadii oogay salaaddii u istaagay salaad subax weeye salaad fajar wayna soo mar yusallii bihim waxaa tujinaya cabduraxmaan ibni cawf wa hada min manaaqibihi saxaabo dhan oo duulaan ah oo toban kun iyo ka badan ah daayib ayaa ayaa intays xuleen bay waxay dhaheen adguna tuji adiguna tuji ayib cabdiraxmaan ibni cawf aلzuhri inaad u qiimo badanoo nabigu jecel yahayba oo deeqsi ah nabiguna xataa markuu dhimanaya uu sheegay axadka keliya u danqan doona xaasaskiisa iyo ahalkiisa inuu cabduraxmaan yahay oo ficlan sidai bay noqotay nabigu dadkiisa waa kala yaqaanay nin u naxariis badan oo nabiga xaaskiisa iyo ahalkiisa aad u jecelbu ah marka wuxuu xoolalaa ku beeli jiray ayb yusalii bihim cabdiraxmaan bni cawf waqad rakaca isagoo tujiyey bihim bilqowmi ay saxaaba rakcatan hal falamaa axasa biاnnabiyi markuu nabigii dareemay inuu nabigu soo gaadhay cabdiraxmaan baa dareemaya dahaba wuxuu doonay wuxuu tegey reer koonfureedka iyo reer iraan baa ku fiicanna dahabadda hadda kelimaadkan ayaga la shaqaynayaa waxaan tegey inaan saa yeelo wuxuu tegey waxaan tegi tegey waxaan rabi tegey bay yidhaahdaan marka waxaad moodaa hadda luqadan luqadii reer iraan wey dahaba wuxuu doonay yataharu inuu dib u baxahayo faawmaa ilay nabiga u midaaray waa ishaaro mufhim ishaara mufhima salaaday burisaa cinda alxanafiya idan sunnaday khilaafsan yihin iska dhe shaaficiyada qaarkoodna waa ka murmaan waxbaa ka dhagaysane imaamka iyo asxaab wujuh weyn kama sugna hawsha ayada faawmaa ilayhi nabiga u midaaro waxaa lay wad dhaqaaqi dhammaystir fasalaa bihim cabdiramaan bn cawf baa tujiyey muslimiinta oo dhanba falamaa sallama markuu cabdiramaan salaamo naqsadoo salaaddii ka baxay qaama nebiyu subanii baa istaagay wa qumtu anigana waa la istaagay haddaan muqiiro ahay masbuuqayn bay ahaayeen saxaabiga iyo nabiguba ragcad baa dhaaftay ragcadna marka waa inay dhammaystiraan fa rakacna arakcata ragcaddii baanu tukannay allatii taasoo dhaaftay ragcaddiina la nimid waa muhim jiddan khilaafkii fiqigaa odhan jiray ninka masbuuqe salaadu ay qayb dhaaftay qaybta dambe uu la imanayo ma aakhiru salaatihi baa mise waa awalu salaatihi waa aakhiru salaatihi waa aakhiru salaatihi idan ragcadday la yimaadeen baa awalu salaatihim ah nabi maxamed iyo muqiire ragcadday la tukadeen saxaabada ayaa ragcaddooda koobaad ah ta dhaaftayna waa ragcaddoodii labaad weeye wadaadaha marka qaba masbuuqu racad inta u dambaysa awalu salaatii ah xadiidka way ku dhagaanoo farakacna rakcata alatii sabaqatna bay yidhaahdaan oo halkaas iyagu qaabkaasay u daliishadaan laakiin midna kuma cad midna kuma caddo laakiin nin walba qaab buu u jiidan karaa idan xadiidka xoogo ikhtisaar baa ku jira riwaayad kale uu imaam keeni doona oo gaaban laakiin riwaayadii axmed iyo sunanka qaarkood baa ka faahfaasa riwaayada muslim isagoo xadidka dheereeyeyba markuu cabdiraxmaan bni cawf salaaddii ragcaddii koobaad u tukada nabiga ay dareemeen nabiga uu dareemay buu dacu inuu salaaddii ka dib u soo baxo nabigana uu tujiyo nabiga halkaada joog buuri muslimiinta badankood ma oga nabigu inuu markaa salaaddii soo gaadho uu la tukanayo markay salaama naqsadeen yay nabiga arkeen markaasay subxaan allah subxaan allah way tasbiixsadeen saxaabadii waa isku naxeen waa argagaxeen nabiga waa salaaddii kala degdegteen suxun baad yeesheen maanta maradii baa dheli idinka tid bay is yidhaahdeen way tasbiixsadeen nabigu markaa hawshaa waa dareemay saxabada hawshaa inay la cuslaatay riwaayada axmed marka waxay falammaa sallama cabduraxmaan cabduraxmaan markuu salaamo naqsaday qaama rasuulullah rasuulka ilaahay baa joogsaday yutimu salaatahu salaadiisa inuu dhammaystira darteed faafsaca almuslimiina muslimiintiibuu cabdiraxmaan argixiyey weeye waa ka nixiyey ama arinka faacilka afsaca u qadaraysaa arrinka dhacay aya muslimiinta ka nixiyey faakaru tasbiixa subxaan allahi bay badiyeen subxaan allah ayb falamaa qadaa rasuulu الله salى اllahu alayh ali waslama rasuulka ilaahi markuu dhammaystay salaadii aqbala calayhim muslimiintii buu nabigu isku soo majiiray faqaala wuxuu idhi qad axsantum waasabtum yabituhum yakbituhum an salluu salaata liwaqtiha hada muhim jiddan wey markuu nabigu salaamo naqsaday ayuu muslimiinta soo eegay markaasuu yidhi waad wanaajiseen qad axsantum wa asabtum sunnadii baad ku habsateen yaqbiuhum nabigu wuxuu ku kamanayaa muslimiinta kamashaa la yidhaahdaay oo markaa u bogahayaa an salluu salaata liwaqtiha in salaadda ay u tukadeen ay ku tukadeen wakhtigeedii oysan nabiga sugin soomaalidu way yaqaanaan asalkan waxay yidhaahdaan wadaad lama sugee waqti baa la sugaa hadhow waa ludhi waa caamo soomaali caamo maaha diinta way taqaanaa kasba iskaga daraan dari ninkii reer macalin ee islaantii uu guursaday markuu usbuuc qabay buu furay war waa sidee baa layidhi shan halaadoo geela iyo qori aaka iyo tir adhaad ka bixisee muxuu furitaanka ruux weynoo iska daraandare aan u mahayn kara buuri ruux weynoo iska yeelyeelahaya oo gacanna kuu qabanaynin oodan dili karin ilma carruur aanaan ahayn aan mahayn kara buuri waa iska daraandari aqoon darra hayso taa ogow daayib hawlo kale iyo xisaabo kale ku wareegaysanaya hada lafdu axmed muhim jiddan wey muhim jiddan aan israacina kadib fiqiga xadiidka wax ka tilmaanay riwaayadiis kale aan raacin riwaayada marka axmed waxaan u sheegay inaad bal ku fahamtaan qaabkii ay muslimiintu iyo nabigu u wada hadleen oo u xaajoodeen xadaanaa umayatu bnu bistaan habeen dhaweyd riwaaye ee isagay wadaad kale iskhilaafeen baa idin soo idhi umayatu bnu bistaan wuu iman doonaa waana min shuyuukhi muslim waa kii wadaadkii xadaanaa umayatu bnu bistaan ataymi ومحمد بن عبد العلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي أبي سليم طرخان التيمي قال حدثني بكر بن عبد الله المزني عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم meeshaa hore marka intaanan ka tegin dariiqa hore bakr cabdالlahi الmuzani can curwa can curwa xufaad badan waxay leeyihiin walaalkii way xadiidka ninka iskale oo maxfuudka ku yahay meesha curwo ah xamza weeye muqiira laba wiiloo qiimo badan oo xufaada dhalay oo xadiidka warin jiray aabbahoodna cilmi ka xambaaray nin xamsaa la yidhaahdaa ninna curwa la yidhaahdaa sida xaqiiqada xadiidkan curwe iyo xamsaba way wariyaan kullu waaxidin oo min xamsa waa curwa ibna almuqiira xadiidka way wariyaan mid walbana waa ka sugan yahay ee waxaa laysku waxaa riwaayada bakar marta riwaayatu bakar min cabdillahi almusani sheekhiisa fi lxadii ma curwa mise waa xamsi idan wadaadda waxay rajaxeen inuu yahay xamsi oo riwaayadan muslim uu wariyey meesha curwa in xamse la gelaya ay tahay muslim iyo wadaaddana waxay rajaxayaan labaduba inuu bakar ay sheekh u yihiin bakar xamsena waa arday sheekhiisii curwana waa sheekhiisii almihim waxaan lasku hayaa wiilkan walaalkii ha lagu bedelo iyo meel lagu bedeli maayo lakin xadiidku inuu saxiix waa isku waafaqsan yihin inta adugu khilaafka yarka waa iska jiraan laakiin masii ma sii tabar badno aan iskaga tagno idan riwaayadan hadda bakar uu yidhi can ibn اlmughiira way fiican tahay lanna xamsi ay kuu noqon kartaa ibn اlmughiira la yidhi soo maaha ayib waxay wadaadaha ku doodayaan bakar marba hadduu xadiidka warinayo hadduu magaca ina mughiiro sheego waa inuu xamse yidhaahdo hadduusan sheegina waa inuu ku gaabsado ibn اlmughiira muqiiro wiilkiisii in curwo laga dhigo waa waham yaa ku wahmiyey waxaa ku wahmiyey wadaadka la yidhaahdo maxamed ibn cabdulahi ibn basiic oo sheekhu muslim ayuu daara qudni maraya nimanna muslim bay la fuuleen ninka wahmiye waa muslim iyo mee waa sheekhu muslim sawaabka daara qudni baa ku habsaday haddii wahamba jiro ninka wahmiyey waa maxamed ibn cabdilaah ibni basiicin abu cabdilaahi albasri maxaa yeelay xufaadda kale ee xadiidka ka qaatay yaziid ibn zuraac albasri inay ibn اlmughiira dhahaan iyo inay xamse dhahaan labadaa un wey inay ibn اlmughiira dhahaan bakar can ibn اlmughiira bakar can xamzat اlmughiira ayb can abiihi idan haddii waham jiro marka waxaa weye ninka mukhaalifka ah waa sheikhu muslim daaraqudni baa marka kaga daqiiqsan wadaadaha yidhi muslim baa wahmiyey dhibba ma laha can muhiirata can abihi anab sal slm masax cala lkhufeyn khufeynkiibu nabigu masaxay wa muqadama ra'sihi madaxiisa horaantiisana waa masaxoo fooda a loo jeedaa wa calaa cimaamatihi cimaamadiisana waa masaxay waxadaana muxamed bn cabdilcala asancaani xadaana muctamir can abihi can bakar can ilxasan albasri can ibni muhiira bakar waa taabici weyn weliba bal inuu saxaabi noqduu sigay wabittaali salima arkhan atimina isna waa taabici ayb xasanna waa taabic ibn muiirna waa taabic afar baa isdaba taaga can muiirata can abihi can bimilihi asagoo kale waxadana maxamed bashaar bundaar wa muxamed xaatim ibnu maymuun jamiican can yaxya bn saciid alqaطaan qaala bnu xaatim wuxuu yidhi oo ibnu bashaar uusan dhihin xadaana yaya bnu saciid xadaana yaxya bnu saciid wadaad kale wuxuu yidhi can can yaxya alqaطaan can taymiy ataymi hunaa waa kuma sulayman طarkhan الtaymi ayb can bakr bn cabdاlahi اlmuzani can اxasan bn xasan اlbasri abu saciid muctamir aabihi weyde taymiga laguu sheegi waa muctamir aabihi ayb can ibn muhiirata bni shucbata can abihi qaala bakr wuxuu uhi waqad samictu min ibni muhiirata an nabi sal slm tawada'a famasaxa binaasiyatihi wacala alcimaamati wacala alkhufayn bakar wuxuu leeyahay hadda waabaad aragtaan waxaan sii marayaa xasan xasan baan sii maray oo can ibni muhiirata u maray ayadoo sidaa tahay aniga laftirka in muqiira ka maqlayba yani waa marka hore waa sidaad ku qaada waagi dambena waxaad helaysaa sheekhii qudhigiisii baad la kulmaysa samictu waan maqlay samictuhu bacd nusq baa qoraya oo damiir gelinaya xadiidku baad u celin waqad samictu min almugiirata an nabi sal l slam tawada nabiga weyse qaatay famasaxa binaasiyati fooda horu nabigu xadiidka muhiira bnu shucba axkaam badan oo qiimo badan baa ku jirta asaga xadiidka muhiira xalay soo marray iyo riwaayadanba iyo kii anasba waxaa ku jira ahlulfadliga iyo culummada iyo ahlulkhayrka in loo khidmayn karo adoon addoon u ahayn oo xor ah oo kariim ah in khidmat الsaalixiin wa ahli اlkhayr ay tahay min الsunan min الsunan waad arkayseen anas iyo dhallinyaro fara badanba inay nabiga u adeegayeen muiira suu nabigu ugu adeegay xataa uu doono inuu ka siibo sokoskii ama khufaynkii marka waa dhaqan salafku iyo ahlucilmiga ay yaqaanaan marka jafaaga ku jira dadka qaarkood looma baahno xadgudubka qolyaha suufiyada ku jirana looma baahno marka wasat baynabayn sidiisuba aq baynabeynkaasu ku jira waxaa kaloo xadiidka ku jira masale siyaasiya muhim jiddan alxaafid cabdilbar baa tilmaamay ragga xadiidka sharxoo dhan way ka ildoofeen xaab bn cabdilbr wuxuu ihi fi alistidkaar watamhiid waxaa ku jira masala siyaasiya muhiim jidda maxay tahay waaliga iyo amiirka oon laga idan qaadanin inaan imaam samaysan karo haddaan u baahno imaam xagee laga qaadanayaa saxaabadii markay salaadii gashay iyagoo nabiga idan ka haynin xaggana uusan ka dheeron sugi karaan wاlimaamaة اlkubra bitacbiir aakhar wاlimaamaة اlcudma waxaan leenaha waa farcun cala imaamaة الsuqra soomaali way taqanimaan kow dhaqin kun ma dhaqaa la yidhi saxaabadu markii la yidhahdo bakar iyo seendhahna ama isagaan khaliif ka dhignaa mina amiir wa minkum amiir ansaar la soo istaageen doodii socotay quraysh iyo muhaajiriin xujay keeneen sharciya meel laga mara la waayo waxay yidhahdeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo nool oo dardaarmahaya soo ma dhihin abubakar ha idin tujiyo axad kale idima tujin karo haa axadkii nabigu salaadannada uu ku aaminay unbaa noo talin bay yidhaahdeen faqaasuu alimaamaة اlcudma cala alimaamaة الsuqraa bijaamici waa maxmid walba waa siyaasaة اddiin waa siyaasaة اdunya bاddiin waa hogaamin muslimiinta maxaa ugu weyn wax muslimiin la yimaadaan bacda towxiid اllaah asala axadka lagu aaminay kugu hogaamiyey hawsha kale isagaa kugu hogaaminaya marka waxaa ku jira muslimiintu markay u baahdaan biduuni idni اlamiiri wاlwaali inay imaam magacaaban karaan waa muhiim jiddan salafkuna hawshaa way ka niqaasheen way ka hadleen xilligii reer bani umaya iyo khilaafadii reer bani lcabaas gobollo fogfogaa oo wilaadda qaarkood ay waxba tari waayeen ama amiirkeedii dhintay muslimiintu intu amiir magacawdeen amiirka afriiya tunis meesha hadda loo yaqaano khayrawaan bay ka dhacday andalus bay ka dhacday xilligii eh, sayfuddiin quds bay dhacday waa dhaqan la yaqaano wey waxay dhacday yoma maxay dhacday mu'ta soo ma garanaysaan yoma mu'ta ayib ta'amara min hayri imratin fafataxa allahu cala almuslim nabigaa yidhi isagoon xil loo dhiibin buu qaatay ilaahay baana ku gargaaray waynu ku soo marsuuna abu daawuud ciidan buu nabigu diray amiirkii uu diray ciidanka u dhiibaba nin khariban noqday markay saxaabada soo noqdeen yani nibaan maamulka la rabay sida sunnadiibu meelo badan kaga dhacay mukhaalaafaad sarciu sameeyey xadgudub badan bay ku arkeen saxaabadu hawsha danaha adduunyada hawlaha kama hadlaan laakiin markaad diinta ku khaldanto nabigay kuu dhiibayaan ribood mulaaxadaad mu'aakhadaad sharciya nabigaa loo geeya waxaa nabi allow ninkaad amiir dhigta doorkan kanuu sameeyo oo sameeyo kanuu sidau noo nabiga shalay ka noqoto waxana cadhooday xadiidka cuqbat bni caamir fi sunan abi daawuud waad soo marteen acajaztum an tajcaluu acajaztum id bacadtu fiikum rajula falam yamdi liamrii an tajcaluu makaanahu man yamdi liamrii nabigu waa dhammeeyey hawsha ayada alimaam ibnu taymiya markuu raafidigii radinayay minhaaju sunna xadiidka maradu ku wadhay fikhyaad buu kala baxay waa hawlihiisii ayib ninka marka aan xadiidkaba sarifan karin haddii muxuu kuu tari ayib xadiidka nabig wuxuu hi ma waxaad keri weeyeen saxaaboy acajastum id bacadtu fiikum rajula falam yamdi liamrii an tajcaluu makaanahu man yamdi liamrii in badan baan ku idhi dowladdiiyo nidaamku waa wasiilahe litanfiidi wa tatbiiqi axkaam illahi calaa cibaad illah dowladdu iyo nidaamku waa wasiilo iyo adeeg loogu talagalay inuu adeego xukumka ilahay inuu ku fulo addoomihiisa nabigaa kuu sheegahaya waxaad kari weydeen marka anugu amiir idiin magacaabay aan malaha u wanaajiyey amiirka aan dirayna uu xukumkiiyo amarkayga fulin waayay inaad asaga intaad caasishaan meesha ka qaadaan aad magacowdaan amiir haya amarkayga idan haayadu waa infaadu amri اllaahi wa axkaamih calaa cibaad intaas weeye xadiidkana kii weeye saxaabadu way fahamsan yihiin nabiga awe salaaddii baan nahay maxaan samaynaa war imaam inoo soo saara inaa tujiya qolihii tasbiixsaday nabigu muxuu ka yidhi tasbiixdiina way khaldan tahay nabigu waa khaldan tahay lama tasbiixsan karo maxaa yeelay qad axsantum wa asabtum waad wanaajiseen oo sunnadii baad ku habsateen yaqbituhum an salluu salaata liwaqtiha nabigu wuxuu ku kantoo ku ammaanay saxaabada inay salaadii wakhtigeeda tukadeen meeshan abu cabdilaahi bnu idriis raxmat ullaahi tacaala calayh waardaa a'immada ninkaan ogu jeclahay wey cala lilaaq a'immada afartan ninkaan ogu jeclahay wey ma aqaan haddii annaga reer waxaan sheegnaa inaan quraysh nahay ma u jeclahay ayb somaaliya o dhan wada sheegata hadda socda ayb nin walba ka soo tuuraba mise dana kale fiqigiisaan jeclahay fahamkiisa diineed baan jeclahay hadday sunnadu agtiisa u sugnaato inuusan axad kale ku xirinin baan jeclahay xadiiu rasuululahi sal lay slam aslun mustaqilu binafsihi yastaqni can hayrihi laa yaxtaaju ilaa camali caamilin lam yaqulu axadun qablahu qaacidada u lam yaqulu axadun qablahu min almuslimiin waa usuuli saaxiib taqiid taqciid tasiil masaa'ilka in la fadhiisiiyo raggii xilligiisa ah rag la aqoonaa badnaa bal niman ka aqoon badan baa joogay laakiin ilaahay ma makaminin inay fadhiisiyaan usuul diineed oo furuucda fiqiga laga laga tarmiyo laga beehaamiyo xadiidka nebi maxamed hadduu asaxa buu uhi waa aslun binafsihi mustaqnin can hayrihi laa yaxtaaju ilaa camalin caamilin inuu axad ku dhaqmo ooma baano horta ma sugnaaday xadaanaa fulaan can fulaan can fulaan can rasuul ma sugan yahay maca hadihi alqaacida maxaa yl basharku waa gafaan waa khaldamaan xadiidkoo saxan bay faham khaldan ka qaadan karaan marka ma lagu dhaqmay matruukulcamal akhdaadii iyo bariiqashadii xanafiyadu ka badbaadaya marka xadiidku waa saxiix laakina waa matruukulcamal abu jacfar axaawi ku fashilma mashruuca asaga iyo xanafiyu ayb marka weligaa xadiidka waa matruukulcamal iska ilaali hal xadiid oo oo ummadu ay ka tagtay kudhaankiisa ma jiraan laa yuujad jumhuur baa ka tagtay hebel baa ka tagtay in ku dhaqantay waa la helaya isma keenayso xadiidku waa saxiix nabigu ka sugan yahay ummadoo dhanna kuma dhaqmin isma keenayso adaan ogeyn aqoontooda iyo baxdigaa iska kooban muhiimaddu yaana sii fogaane masaladaa siyaasiga muhiimkaa ku jirta saa darteed fuqadu waxay isku waafaqeen dowladdu iyo nidaamka siyaasigu hadduu meel ka dumo waxaa dowlad ka ah ahlulxalli walcaqdiga meesha ku noolbaa dawladka ah nidaamka islaamiga hadduu ku soo gaari waayo duqayda iyo nabadoonka dalkaa jooga iyo gobolkaa joogaa la rabaa intay isu yimaadaan inay wadaadka noogu xoogo madax kuusan noo magacaabaan oo yidhaahdaan adaa qaadi noo ah amiirna noo ah xukumka ilaahay fuli kurayga ardaalka annagaa dhalay ur iyo madhar baan kala daalina diinta lagu hagaago dhanaha la kala cabo dowladda awey waa waa jahilnimo wey markay dowladduna soo gaadho oo laamiga islaamka noo yimaada haabaan lena waa idinku sii simayna qabsada dhihi mayna hortiin baan dowlad ahayn idabdarro wey nidaamkii islaamiga markuu noo soo gaadho waxaan leenahay waan idinku sii simaynay soomaalida way yaqaana waxay dhh idaa jaءa shaykhu jalasa almucallim sheekh hadduu yimaado macallinka waa iska fadhiisanaya waa sax nidaamka anigu kumeelgaadhka hadduu yimaado haddii dowladda weli ay timaado waa in lanna muslimiinta in la qaybiy lama ogolo mulimta in la qayb taladooda ma qaybsanto diintoodu ma qaybsanto abadan marka asalka qiimaha badan waa ku jira waxaa kaloo ku jira oo way badanta nusuusta macnaha tusaysa horta waa inaad fahanto maxaa wasiila maxaa qaaya xaggee loo socda xaggee laga socda horta waa inaad fahanto markaasa wixii kuu kale soocmahaya waxaa kaloo ku jira imaam shaafici baan ku socda abu cabdillahi waxaan u keenay ba ahayde abu cabdillaahi ibn idriis ashaafici wuxuu yidhi muhiim jiddan waxaa ku jira أwal اlwaqti in la tukadaa afضal min التأkhiir awalu salaati mxuu ahaa waqti الsalaa ayaa ka fadli badan wax walba maxaa yeelay wuxuu idhi nabiga in la sugo wax ka qiimo badnaa miyaa jira oo salaad loo dibdhigo nabigu inuu dambeeyo soo socdo waa la og yahay oo ninka dhaqaaqi waayey kahabsoome iyo kadaalo uu soo hawadinayo muqiire iyo ciidan la hadhayna waa laogyahay inay sugaan wax ka qiimo badnaa ma jirin haddii salaad loo dibdhighaya shay fadli badan way sugi waayeen saa darteed bay tukadeen marka fadiilada uu leeyahay ay leedahay in la tukado wakhtiga awalkiisa ayaa meesha ku jirta wuxuuna ku radinayaa sheekhisi maalig sheekhisi maalig baa wuxuu qabay salaada awalkeeda in la tukada saaday u gashaba daf la yidhaahdo waa madhab alkhawaarij buu dhihi jiray aad fahanteen malayn khawaarijta moogta waa mutashadidiin fi lcibaada wax walba nafta iskaga qaadaan dhag ay saacadda ku tiraaba horaha laga aadam horaha laga galay leeyihiin wuxuu leeyahay waxaa weeye madhab alkhawaarij weeye shaafici wuxuu madhab alkhawaarij ma aha haddii kulayl daran jirana in la debdhigo waa sunno haddaan kulayl iyo culays midna jirin in awal waqti la tukado waa min afdal waddaliilu xadiiu xadiiu muqhiira iyo axaadiis lamidoo sii daaya imaamku ibn cabdilbar markuu fiqigii shaaficiya arkay wuxuu yidhi saasuu yidhi wa fiihi nadar mana ka niqaashin wa fiihi nadar laguma lugo-o haddii nadarku uu bannaanka yaallo biyo uma ka badaan muqalidiin wadaadka kale nin haddaad aragtahay masale culus kaga tag waa fiihi nadar wa fiihi baxd badan ma hayo wax badan ma hayo lann markay caddahay waad ka sii dayn waad ku dhabaabicin waaad dhihi meeshu fadhi wadaad gaday aqoon daradiisa waad kaga siin soo sidaa maaha wa fiihi nadar wa fiihi baxda haddaad tabar badan baan jirin qodobku ninka horumarina waa qodob culus oo u baahan fikir badan iyo dhinacyo laga istaago qaab culus loo naqdiyo hawshaa iska ogaada waa bilaa nadar nadar ma jiro lianna maxaa yeelay in nabigu uu soo socdo waa la ogyahay nabigu inuusan salaad wakhtiga dhaafinaynina waa la ogyahay idan ayagoo ta'khiirin karay ayay u degdegeen lifadiilat اlwaqti lanna ma nabi maxamed baa salaad wakhtigeeda ka bixinaya calayh isalaat wasalaam maya haye awalka inay tukadeenna muxuu ka yidhi qad axsantum wa asabtum qad axsantum wa asabtum ama celin in cabdiraxmaan ay tujiyo lanna waa macno guud weeye wixii ka horreeyey oo dhan ay saxaaba samaynba u noqonaya in awal waqti ay tukadeen in imaam ay samaysteen imaamkii markaan idhiwad salaadda inuu waday kulli waa okay buu nabigu leehay dhammaan way feermaysantah waan isfaanaan u malaynaya marka hadal dambe oo wanaagsan oo ammaana uu yimaado jumalka ka horreeyo o dhan baa loo celiya ilaa bidaliil ilaa bidaliil xaadi baa cudurdaarta wuxuu nabi allow qurayshoo ragga muhaajiriin oo dhan nin walba maka wuxuu ku leeyahay ahl iyo maal iyo xoolo kuleh anuguna waxaan ahaaba nin dhaqan ku ah quraysh waan ka dhalanin hooyada iyo carruurtaydi walaalaha waa la baqdhaba wax ahaloo ii difaaci ma jiro hantidaydina waa la bannaystay midda labaad waraaq baan qoray muslimiinna aan wax yeelaynin gaaladuna aan ku sirhayo moodahay inaan wax u taray waxaan kaloon ogaa xataa hadday waraaqdu gaadho ka faa'iidaystaan inay waxba ku yeelaynin ilaahna kuu gargaari gaalana ay jabi nabi allow munaafiqnimo ooma samaynin xumaan igama ahayn caruur iyo ahal iyo xoolo iyo haween baan ku difaacanayay nabi allow haddaan waraaqora adna wax ku yeelaynin gaalna wax taraynin anna ahalkayga ii badbaadin maxaan bi'iyey nabi wuxuu qad sadaqakum qad sadaqakum xageed u celin wax walba uu sheegtay xaadib uu ku dacwooda nabigu wuxuu idhi kulli waa okay qolya marka aan wax badan fahamsanayn oo markaan taabtaan raggiina qaarkood aad jircoonaysaan ya waxay yidhahdeen may waxay u noqonaysaa meel hebla qaybtaasay khusaysaa waa baatil qad sadaqakum ay fii jamiici maddaca wax walba uu sheegtay run buu ku sheegay ahalkii iyo xoolaha uu sheegay waa jiraan inuu dhaqan ku yahay quraysh way jirtaa in ahalkiisa dhibban yahay fakhashiitu calaa ahli oo la baqdhabahayo u cabsaday way jirtaa inay munaafiqnimo ka ahayn way jirtaa kulli waxoo dhan qad sadaqakum idan saasaa la yeelaa weligaa iska ilaali allahuma in daliil khaas intuu yimaado uu caddayo jumlada inay laabanayso meel gooni ah meel gooni ah macaanida badan baa ku jira waxaa kaloo ku jira masalada muhimka sheekhu u baabaysto almasu cala annaasiyati walimaama almasu cala annaasiyati wاlcimaama in markay cumaad kuu duubantahay fooda korana aad mastaxdo kadibna aad madaxa ku dhammaystirto way iyaduna bannaantahay nas ku tahay xadiidku waa ku cadyahay riwaayaadka qaarkood oo xadiidku uu leeyahay iyo axaadiid kaloo fara badan waxaa ku yimid in lagu gaabsan karo culamada besoo la masaxo culamada besoo la masaxo oodan furinba ay kuu duuban tahay aad korkuun biyaha ka mariso haweenka gambaysan iyo ragga culamadu u duuban tahayba culamada ma masaxan karaan mise waa inay culamada intay furaan ay timaha masaxaan mise intay yar kor u qaadaan bay fooda marina kadibna kusoo celinhayaanoo ay ku dhammaystirayaan haddaad fooda masaxdo macmadana ku dhammaystirto khayr wey xadiidka nasku ah wadaadka khilaafayna daliil ma hayo rag badan baa khilaafay tayib xanafiye iyo maalikiye fara badan iyo meelahaas iska da waa jiraan haddii laakiin ay kuu duubantaho cumaamada oodan foodna bannaanayn tin bannaanna uusan jirin ood cumamadoo dhan masaxdo farahana ka qaado ooda tin taabaneen maxaa xugum ah waa madhabu jumhuuri saxaabati wataabiciin inay sidaa tahay cumad hadday kuu duuban tahay ama haweenaydu xijaaban tahay ama gambiya masar ay qabto madaxa korunbay taaban cumaamaday masixi ama masarkii gambaday masixi tinba taabaan mayso wuxuu hi ibnu iyo ibnu mundir oo ka horreeyey saaxib alawsat fi اlhadyi wasul اlاkhtilaaf waa qowlu jumhuuri الsaxaabati wاtaabiciin abubakar iyo cumar bay ka sugan tahay xagga ragga abubakar iyo cumar bay ka sugan tahay xagga immada waxaa ku tegay awsaaci abu cubayd qaasim bnu salaam abu thawr oo min a'immati madhabina ninkii weynaad garanaysaan waxaa ku tegay axmed bn xambal isxaaq bnu rahuya xagga asxaabta ayada ibnu mundir ibnu khusayma asxaab alxadiid shaafici dhan waa mareen maxaa yeele way ka suganta nabiga inuu ku gaabsaday almasx cala alcinaamati aad halkaa saxaaba badan baa meesha u dhaqaaqay faafaahin dheerada ninkii raba marka haddii labadii waayeelka muslimiinta ay mareen xadiidna meesha ku yimid war iska jooji shaaficiyada shaaficiyada iyo maalikiyo iyo xanafiya waxay leeyiin laba midun baad yeeli inaad dhigto xumaada meesha oo madaxa masaxdo yo imaa inaad un aad madaxa qayb ka mida timi aad mariso kadib ama cumaadda ku dhammaystir ama ku gaabso intaa yarta taabata keliya ila horaan baa naga shaaficida waxaan qabnay masxu bacd ra'si horaan baan qaacidada soo maray qaacidada soo maray alxukmu idaa culliqa bismin yugtafaa biaqali maa yantaliqu calayhi اlismaad ku soo marteen iyo asalkii kale ahaa alxukmu idaa culliqa bicudwin yaqtadi tacliiqa bijumlatihi waad soo marteen almuhimtaa wa ku mashuuli maaye madhabkaa saxaabada raggi asxaab alxadiid baa maray abubakr cumar akar الtaabiciin waxaa kaloo ku tega xagga aimada raggii aan soo sheegay awsaaci oday u yahay abu hawr abu cubayd qasim bn lam axmed xambal sad marahuya abu hawr raggii ii sheegee muxadiiinta shaafici mundir ibn khusaymiya raggaas halkaasay ku abaabiciyeen waxay yidhahdeen sunnada haddaad sunnada diideen qiyaas bannaanka yaalla si dhaha qiyaasku muxuu yahay kullu maa saqada fi اtayamumi jaaza almasxu calayhi fi اlwuduu'i halkaasay mareen jaaza almasxu calayhi fi اlwuduu ida kaana duunahu xaa'il shay walboo marka tayamum la gaana dhacahaya marka uu xaa'il iyo wax saaran yahay in la masaxaa bannaan haye markaad biyo weydeed gebagabaysanayso lugama la dhaqaa mise lama dhaqo lama taabto kullu maa saqطa fi الtayamumi jaaza اlmasxu calayhi ida kaana duunahu xaa'il fi اlwuضuu luguhu marka tayamum la joogo lama masaxo lamana dhaqo marka gebagabaysi la joogo saa darteed weyse marka la joogo hadday khufayn qabaan hmm? waa la masaxa khufaynka madaxa marka la joogo gebagabaysi la joogo miyaa cara la mariyaa lama mariyo markuu duuban yahayna oo weyse la joogo waa la masixi qiyaasa meel geeya dhah haddaad diideen ninkii sunno lagu kari waayo xataa caqli baan kala baxaynaa bay yidhaahdeen qolya waxay dhaheen haddaad saad tirahdaan ninka qufaasiinka qaba gacmaha masaxa dhaha waxaa le wada fashilanteen gacmuhu mafitayun bay dhacaan tayamumka waa la mariyaa tayamumka waa la mariyaa qaacidadii aan asalkaan dhisnay meel ka mara waxaan kullu maa saqطa fi الtayamumi jaaza اlmasxu calayhi fi اlwuduء ida kaana duunahu xaa'il miyaan wada soconnaa idan alqiyaasu wاnnasu baa isku meel maray ee shaaficiy ama guura ama xanafiya raaca ama maalikiya laga idinka idin taalla yani waxaa weye sideeduba waa qaacida ibnutumi odhan jiray hadduu nasku meel maro ictibaarka iyo qiyaaska saxiixana asagaa waafaqaya sidaas way xaqiiqada mashaqadii khufeyn loo masaxay mid ka daran baa haysta wadaadka soo duubtay khufeynku waad ka gasheen baad siibi kartaaye markaad madaxa duubanayso muraayad baad u baahan taha iyo hawlo badan inaad kawirato hagaajiso habayso mar dambe maba furi kartidba haddaad furto cumaamadina kuu hagaagi mayso way camcami oo way kaa kududan oo way kala istaagi soo ma taqaanaa base idinku de wahaabiyaa tiim idinkaa duubtaba ninkii idinku robbaa koofiyad gashada ama ama baasha hagoogta ayib almuhimta waa iska kaftane qiyaaska iyo naskuba wuxuu taageerayaa ra'yiga kibaaru الsaxaabati wa jumhuur الtaabiciin iyo aimada idinsoo waba kusii mashquuli maayo insha allahu tacaala agga xagga yusriga shareecadana sidan baa u roon hadda koor baa idiin soo sheegay baabu nijaasaat nijaasada iyo qaabka la iskaga dahiro marka la marayo madhab walboo ku adadkaada iska ilaali de khilaaf meesha uu ka jiro khilaafkuna uu muctabar yahay iskuna dhow yahay agga adilada waxaad doorataa madhabka u sahlan baabu nijaasaat nijaasada iyo sida layskaga dahiro hadday ummaddu isku khilaafto khilaafkuna khilaaf mutaqaarib oo isku dhow uu yahay maakhidda adiladuna ay isku dhowdo ay muctabaro tahay midka u sahlan qaado saad oga badbaado tashadud اlyahuudi fi اnajaasaati wاtahiir yuhuud baa lagu yaqaanaa dhaqanxumada in nafta lagaga baxo ah oo laisku dilo oo laisku dhabarjabiyo nijaasadka qaabka loo tahiro ayb baab اlcibaadaat haddii la maray sida ilaahay loo caabudayo iyo xukumkan sida alle loogu dhowaanayo oy ummaddu isku khilaaftay masaladaa baabulcibaada ku saabsan adilladuna isku dhowday shardigaan soo sheegay hore khilaafkuna khilaaf saa'iq oo muctabar u yahay madhabka oogu fuda ayana dooro madhabka oogu fudud baa la doorta dhaqankaasaanu ku socdaa lianna in baabulcibaada lagu nafbaxo oo lagu xadgudbana waa dhaqan nasaaro wey bidac bay ku leeyihin meesha nafta iskaga bixiyeen ruhbaaniya ibtadacuuha qur-aanka ka hadlay baabulmucaamalaat haddii la marhayo oo ah taxriimi waa taxay laysku qabtana taxriimka aad haddii baabulmucaamalaad la marayo culamadu isku khilaafaan waa xaaraan iyo waa xalaal masaladan khilaafkuna mutaqaarib yahay maakhidda adillo isku dhowdahay qowlka xarimhaya aad lianna yuhuud baa lagu yaqaanaa inay muxaramaadka ku bannaystaan bidna alxiyali wاlaaraa yani iska ogow madaahibta iyo masaaligta iyo maqaalaadka aadamaha ayb lanna marka la maraya baab almucaamalaat shaygu inuu xalaal yahay waxaa lagaga baxaa adnaa dayn litaxriim adnaa dayn daliilka ugu fudud ee ugu tabardaran maca ictibaarihi ayaa lagaga guuraa godka xalaalnimada oo loo guuraa godka xaaraannimada laakiin shaygu hadduu xaaraam yahay lagama guuri kara asaga ila taxliili xalaalnimo ilaa biaqwa dilla ilaa biaqwal adilla baabkanna iska ilaali wadaaddaha maanka adduunka jooga markuu baabka mucaamaladi xalaali xaraam xalaasha iska dheh waa ribo wey riba la'aan iska dheh waxay u dhow yihiin dhaqanka yuhuudeed dabagal kulligood waliha bangiyada masraf raajixi iyo banki dubay alislaami iyo hawlahan o dhan culummada ka wadadahowa iyo hadda kuwa soomaaliya jooga rag aan jeclaa culummaha waagi horan aan jeclaan jiro hadda wax walba fermayn qaacda ku haya oo ummadda rogay riba cunsiiyey ilaa dhoobley ribada soo gaadhay ma aqaano nairobi ku soo gaari doonto iyadoo socotoo siqaysa aafo wey aad iskaga ilaaliya usuusha iyo maaakhidda iyo maqaalaadka ummadda kale ogaada ayib inahaan iskaga taga insha alla xadiidku markii faqiyaad kale ku jira meelaha ka akhriya <coughs> xaggeen marayay waxaadana abubakr bin abi shaybata wa maxamed calaa qaala imaamada waxay dhaheen labada ah xadana abu mucaawiyata maxamed khaasim xaa waxadana isxaaq ibn ibraahim alxandali sacmd rahuya weeye akhbarnaa ciisa bnu yunis ciisa bnu yunis ibn abi isxaaq asabiici dhowr goor bani soo mara wadaadka kilaahumaa labadooduba abi mucaawiye iyo ciisa can ilacmash sulaymaan can ilxakam bni cutaybat alfaqiih xakam bn cutaybat alkindi alfaqih buu caan iskaga yahay nin faqiih imaama can cabdiraxman bn abi leyla alansaari min kibaar الtaabiciin min kibaar الtaabiciin culamaa اlmadiina wax lagu jarxiyey ma jiro waa nin jabaloo iqo imaama ibraahim الnaqci baa ka warran ninkaas wuxuu yidhi kaana saaxiba umaraa boqoradu iyo qolyaha umaru la socon jiray buu marka wuxuu qarinhayaa xooguu yar durahayaa cabdiraxman ibn ciliil alansaari min kibaar kacab bni ujrata kacab bni cujrat alansaari lahu fii saxiix muslim afar xadiid buu ku leeyahay arbacatu axaadiid fii saxiix muslim afar xadiid buu ku leeyahay ittafaqa cala tnatayni minha laba xadiid bay isku waafaqeen labana muslim baa la gooni noqda kontonkii ama konton iyo kowdii hijraduna geeriyooday radi allahu tacala canhu ardaa kanaa ka mida xadiidkan hadda uu ka warinayo ayaa inooga horeeyaan u maynaya xadiid kale asag weli weli mayna soo marin baan u malay can bilaal ibni rabaax abu cabdillaah lahu fii saxiix muslim xadiiaan bilaal laba xadiid buu muslim ku laba xadiid keliya bukhaarina laba xadiioo kaleu ku leeyahay oo uu la gooni laakiin mawquufaan ah wattafaqa calaa halla waa isku waafaqeen jumla maa lahu fi asaxean waa an xadii an xadii oy laba mawquufo tahay bimacnaa muslim labu ku leehay labadaa muslim ku leeyahay bukhaari mid la wadaaga laba muslim uu ku leeyahay iyo laba bukhaari uu ku leeyahay mawquufaad ah ayib idan afar bay noqonayan shan ma noqonayaan soo afar ma afar weeye ilaa labadii muslim buu mid la warinayaa laba mawquufoo goona bukhaari baa iska leh waxo dhan muxuu isna noqdeen afar xadii sidaa wey dimishquu ku dhintay saxaabigu bilaal bilaal abu cabdillaah eh, nurabax dimishqu ku xabaalan yahay oo ku dhintay sanadkii hijrada labaatanki hijrada labaatankii hijrada oo ku dhintay idan waa qadiim ragga soo gaadhay taabiciin wax ka wariya waa yaryihiin lanna waa geeridiisa horaysa mucaad ibnu jabal buu qarka ila siddeed iyo tobankii buu dhintay mucaad ibnu jabal daacuunu camwaas asagun waa labaatanki laba sana udhaxaysa saa darteed baad arkaysaa kacab iyo saxaabi aa daba taagan cabdiraxmaan ibn liil oo min kibaari taabiciina oo xataa cumar arkay oo la kulmay oo ka wariyey xataa inuu khufka masaxan jiray cumar oo cumaan la kulmay oo intii kale oo dhan arkay ayaa u marahaya saxaabi kale u maray wadaadana ay yidhaahdeen ka muusa maqalba abu xaatim araazi uu ka mid yahay yani cabdirahim leyla lam yarwi lam yasmac min bilaal abu xaatim araazi baa yidhahda can bilaal ibni eh, rabax ana rasul sl lay slam masax cala alkhufayn nabigu wuxuu masaxay khufaynku masaxday iyo wlkhimaari umaamadda khimaar umaamadda wa fii xadiii ciisa xadiidka ciisa waxaa ku jira ibnu yunis oon xadiidka abi mucaawiya ku jirin weeye xadaanii اlxakam muhim jiddan weeye xadaanii اlxakam yani wuxuu jeeda acmash baa wuxuu yidhi acmash baa wuxuu yidhi xadaanii اlxakam lianna acmash waa imaam xaafid oo iqa oo mutqina ila annahu mudallis tadliis baa lagu sheegaa haba yaraada tadliiskusi laakiin waa mudallis idan in la yidhahdo riwaayada xadaanii muslim dan buu ka leeyahay maxaa yeelay ninkii sheegaya tadliis yuu rabaa inuu daadka qaadsiiyo wa fii xadiii ciisa laa fii xadii abi mucaawiya waxaa ku jira qaala alacmashu xadaanii اlxakamu an bd m leyla an kacb bn ujrata xadaanii bilaal xadaanii bilaal waasidadii waad la socotaan bay ila tahay dhexda waxa ku jibaad garanaysaa soo maa ciisa muxuu yidhi nabi yuunus xadaanii cafwa can اlacmash qaala acmash xadaanii اlxakam can cabdiraxman abi leyla can kacab ibni cujra kacab muxuu yidhi markaa xadaanii bilaal intaa waxaa watay xadiidka ciisa ibn yuunus ibn abi isxaaq asabiici xadaanii xadiidka waxaa ii tabiyey suwayd ibnu saciid alxadaani alharawi oo mutaabacso ma aragtid ayib wmaca dalika riwaayatu muslim canhu waa saxiixa qaala xadaana cali yacni bnu musir waa min shuyuukhi ashaam xufaadda waweyn ashaam faniga laga weydiiye ninkan cali bn musir ah can ilacma sulaymaan bihada lisnaadi wa qaala fi lxadiidi wuxuuna yidhi markaas cali bnu musir ra'aytu rasuul allah raytu rasul tii hore maxay ahayd ana rasul lah sl masaxa bilaal huna wuxuu leeyahy fi riwaayati cali bni musir ra'aytu rasul lah sal ly slam idan waxaa ismutaabacayay ciisa bnu yunis abu mucaawiya iyo caliy bnu musir saddexduba kulluhum canilacmash canilacmash meeqa wadaad baad haysaa saddex waad canilacmash xadiidkan waxaa laisku khilaafay canilacmash wadaadkii dhibka badnaa ee ibni camaara shahiid ahaa ayib isaga wuxuu leeyahy kitaab mustakraj calى صaxiix muslim ibn camaar rashiid kitab wuxuu leey abulfadl kitaab mustakraj calaa saxiixi muslim buu leeyahay axaadiista muslim oo dhan buu dabagalay marka wuu qodqod badan yahay mindha wuxuu rabaa inuu saxiixa muslim meesha ka riixo kiisa yaa cilalkeena waa gooni kitaab kalena waa leeyahay hadda warka wuxuu ku sheega waa cilalkiisa cilalkiisa xadiidka toddobaad buu ku sheegaa wwajadtu fii saxiixi muslim buu leey ila dabagale ila kitaabka kitaab ku takhriijinayso waxaad u yeelanaysaa diraasa gooni ah sanadiisaad baadi waad qodqodi xog aan rag kale haynin baa kuu soo bixi marka xadiidka iska ogaada acmash baa laysku khilaafay acmash hadda muxuu soo yidhi can ilxakam can cabdiraxmaan ibn abi layla can kacab ibni cujra can bilaalin can rasuuli illaah sidaa acmash baa ku wariyey xufaadda acmash ka wariyey ardadiisana badankood sidaasay wariyaan waana sida muslim uu maray ibn camaar ashahiid abu xaatim alraazi iyo ishaaraad can axmed abu ibraahim alxarbi abu isxaaq alxarbi ardayga axmed ee isaguna muxadidka ah saaxib dhowrka waxay leeyihiin in meesha laga saaro kacab ibnu xujra laga gooyo ayaa sawaab ah oo la yidhaahdo can ilacmash can اlxakm can cabdiraxmaan abi layla can bilaalin can rasuuli اllah in kacab bn cujra meesha la geliyo bayna cabdiraxmaan bn abi layla wa bayna bilaalin kacab la geliyo waa khaa waxaana ku wahmiyey ardada acmash wax ka qaadanayso abu mucaawiya ragga la midkaa saasay marahayaan imaamu muslim abu cawaana tirmidi ninka la yidhaah abu zurcat araazi ninkii jabalka ah ee axmed uu u dhigi jiray wuxuu leeyahay ilaahay bay garu taqaanaaye abu mucaawiya xadiidkiisaa sawaab ah wixii ka o waa khaa abu mucaawiya abu mucaawiya marka ragga taageere baan rabaa inaan kuu tiriyo ee sidaa kula wariyey saddex muslim baaba kuu keena bale ka dhacday abu mucaawiya iyo iyo ciisa bnu yunis iyo cali bnu mishir waxaad ku darsataa marka si bal wax u kala caddaadaan wadaadka leeda maxamed ibnu fudayl ibnu khaswaan afar waxaad ku dartaa cabdulahi numayr alhamadaani xaafid bale ka dhacday shan soo ma waxaad ku dartaa imaam ahlu sunna abu xamsat asukari imaam waxdow ninkii la odhan jiray cabdiraxmaan ibnu maqraan ninkii ka daray imaamu ahli shaam abu isxaaq alfazaari sidaada daara qudni oon wuxuu dhaafa jirin intuu khilaafka keenaybu ka dhaqaaqay lam yurajix riwaayatan calaa riwaaya wuxuu arkay meeshu inay cagla tahay meel la mara aysan lahayn cilalku intuu dabagalay mujaladka mujaladka toddobaad akhriya xadiidka yuu ku keenay wakhtulifa cala acmash wuu ka sii daayey wuu waday wuu waday wuxuu kaga tegey inuu sardiyo oo nin walba qaabku u wariyay sheego iskaga dhaqaaqay kitaabkiisan atatabuc alizaamaadna muusan taabanin buu iskaga tegey meeluu bukhaarigii ku naqdin jiray iyo muslim oomuun bixin xadiidkan cilalka markuu ku qabtayna lam yuraajix riwaayatan calaa riwaaya marka eh, idan marka la maraya wuxuu yidhi ninka la yidhahda abu zurcat araazi u daqiiqsan kulligood ka daqiiqsan markaad halka la fiiriyo waad garanaysaa sidee wuxuu yidhi xadiidku haddii xakam laga warinayo xakam laga warinayo riwaayada sufyaan athawri iyo shucbiyaa sax ah oo ha la gooyo kacab baraa ibni caazib xataa rag baa dhexda geliya ha la gooyo laakiin xadiidku hadduu min xadiid alacmash yahay الsawaabu fi xadiiث اlacmash waxaa weeye ihbaat اlwaasita bayna bilaalin wa bayna cabdiraxmaan ibn abi leyl alansaari oo kacb in la geliye ah laba ciluu ku cileeyey wuxuu yidhi ninka leedahay acmash waa xaafid buu idhi xaafid mutqin oo sax ziyadat اlxaafid maxaa lagu yaqaana asalkeeda in la aqbalo in la aqbalo asaguna waxaa ka qaatay buui jibaal اlxifdi wاlitqaan raggaada isdabagalay mise wadaad baan kuu sheegay saddex muslim uu kuu sheego ciisa bnu yunis abu mucaawiya maxaa la odhan jiray waa abat الnaasi fi اlacmash abat الnaas fi اlacmash wey sufyaan iyo uu diraya markuu acmash lala joogo acmash ee abu mucaawiya ciisa bnu yunis cali bnu musir maxamed ibnu fudayl ibnu khaswaan cabdiramaan ibn maqraa cabdulaahi ibnu eh, eh, numayr abu xamsat sukari abu isxaaq alfazaari sideed xaafid wey sideed xaafid waxay isku raaceen can ilacmash can ilxakam can ibni abi layla can kacab ibni cujrata can bila can rasuulillah idan tarjiixa abu zurcat araazi usuuhiisa waad fahantaan wa bihi ikhtaara muslimna waa doorta abucawaana ku raacay hada huwa sawaab laakiin markuu xadiidku yahay xakam ibn cutay wixii ka dambeeya ood kala rajaxayso acmash iyo ragga khilaafay waa masalo kale waa masalo kale ayib ninka sidaa raba muxuu raba inuu yidhaahdo ninka gooya kacab muxuu rabaa kacab ninka gooye wuxuu rabaa inuu ku dha xadiidku waa mursal inqiطac baa ku jira lanna cabdiraxman abi leyla lam yasmac min bilaal kacabidhihinadekacabninka gooyaanku idhaade kacab ninka meesha ka saara muxuu rabaa inuu ku dhaho cabdiraxmaan leyla lam yasmac min bilaalin faalxadiiu munqaicu marka waa ka diidnay waa ka diidnay waxaan oga diidaynaa alqawaacid alxadiiiya diidaysa nin xaafidoo mutqina in la yidhahda maya ziyaadaduu sheegay wadaaduu koreyey laga dhegaysan maayo asalkeedu sax ma aha xufaaduna halkay u bateen tarjiixa muslim maca bisrucata araazi sidaa darteed alxaafis alaxdin alcalaa'i ninka xaafidka ah ee dambe jaamicu taxsiil wuxuu ihi wاsaxiixu riwaayatu abi mucaawiyata waman waafaqahu xasan alxalabi oo fanigan ku fiican laakiin iska xanxantaa wuxuu idhi hawsha calaauddiin lama dhegaysan karo maxaan loo dhegaysan karin leesh xataa tarjiixa abiswacta raasi waa ka boodaya ikhtiyaarkii intiaha muslim ma ictibaarinayo abu cawaana ku raacay ma eegayo asxaabu sunna ku raacay ma eegayo yani waxaa weeyaan waa niman doonaya aad moodo lanna wadaadkooda sheekh albaani baa axaadiis axyaan ku jirta duray muslimiintuna aad bay uga eedeeyeen kadib say shanaacada oga difaacaan yay cillo walbo saxeenka lagu sheegay wa isku day inay meel mariyaan si u badbaado albaani waxaas lama baana hawshaa iska ilaaliya hawshaa hawl khatara wey saxeenka inta la difaaci karo wax cadu haddii aan lahayn ma akhad cilmi ah baanu kaga leexan karaa laakiin intay maakhadda cilmiga isxishanayso riwaayatu saxiixan ba hiya raajixa leanno idinkoo dhan baa awoodu waayo inaad saxiixanku kala qortaan kulligiinba maca daara qudnigiinna ayib nin awoodaa la waa ilaa aminkan la kari layahay marka fannigan ilaahay baa u barakeeyey ummadduna waa ku ogolaatay marka hawlahan kale raawaa meeshan ka go-anayo sidaashow ka baa idinka dhegaysanay lakiin xadiid baa daciif ah ma aqbali karo ilaa bxujaj aan aqbalin niqaash iyo ijtihaad cilmi aqbalin ayb hmm. acmash marka laga bilaabo rag badan baa khilaafay rag badan baa khilaafo sufyaan baa ka mida oo shucbaa ka mida ayb ya ziyaadatu xaafid weeye waxaan ka soo hadla xageed martay waxaa soo guuriyey alimaam tirmidi ibnu rajab baa xaqiijiye dahabi maa maray xaafid ka cadday madhab ahl xadii waa qabuulu ziyaadati xaafid i i bas ma aha waxaan ka hadlay ninka xaafidka asal waxa in la aqbalo ziyaadaysa fi lmatni wاlsnaad waana madhab ahl xadiid ibn cabdilbar baa yidhi marka marku kuu leeyahay walacmashu xaafidun muxuu jira bsurca mar hadduu xaafidka waxaan isku ogeyn weeye in siyaadisa la aqbalo fi lisnaad marka maaakhida meeluu ishaara xufaad wanaad fahanto marka eh, ciini siciid baa dhammaytay diidka saraxa bitaxdiid midda kale ninka wax qarinaya ama daciif maxaa lagu yaqaanaa inuu wax gaabiyo wax ikhtisaariyo sanadka inuu dhammaystiro cirka jaranjar saara iyo jir waa dalaa'il qara'in lxifdi baa la yidhahdaa qara'in tarjiic cinda almuxadidiin kitabka lagu qora akhriya waxyaabaa haddadan moyn ay qara'in tahay ayaad arkaysaa inay qariino tahay xadiidku hadduu qisaba wato ama dheer yahay ama sanadkii lagu yaqaanay lagara maroo sanad mustaqrab oo ninku la yimaado waa qaraa'in lixifdihi lanna qisooyinka lama ilaabo qisooyinka lama halmaamo lama ilaawo ayib waxba yaadan ku mashquulin waa almuhim cilal ibn abi xaatim raqamka labayo tobnaad cilal ibn abi xaatim raqamka labayo tobnaad su-aasha ah iyo daara qudni kun laba boqol siddeetan iyo labo cilalkiisa iyo ibn camaar rashiid kitaabkiisa adi aiis mslim raqamka toddobaad isla ahriya kadibna w idin soo baxay idinka idinta lakin aniga waxaan ku qanacsanahay tarjiixa muslim iyo abuzurcat araazi baa ka xoog badan ayib una dhow qawaacidda aan ku naqan ahl xadii lakin waa masle iska ijtihaadi culays ma lah haddii la yidhaahdo kacab in la goyaa saxa ma sallimayno uusan ka maal cabdiraxmaan leyla inuusan ka maqal bilaa la nusalimo maxaa yeelay rag ka waaweyn oo hortii dhintay buu ka maqlay saa markii li abu xaatim araazi maxaad ku caddaynaysaa in eh, ibn abilila uusan bilaal wax ka maqal wuxuu yidhi bilaal wuxuu waagi u guuray shaam dimishkuna ku dhintay cabdiraxmaan ree madiino oo dhulkanuu fadhiyey hadduuse arkay oo la kulmayna asagoo yar buu arkay buu leehay xataa ma hubo hubin cadamu samaaci ibn layla can bilaalin ma hubo maxaa ninka wax ka maqlahaya wuxuu u daahayaa bilaal iyo bilaal yaa horreeyey hmm? iyo bilaal yaa hor dhintay bilaal ba dhintay mise labaatan iyo saddexdii maxaa u dhexeeya haye waa laysa saaranya wax weynoo faariqa ma jiraan wuxuu ka maqlay oo arkay ra'aa abaabakar ra'aa abaabakar wuxuu la kulmay rag ka waaweyn ayuu arkay ra'aa mucaad wain lam yasmac minhu idan idraagkiisu wadaadku waa min kibaar الtaabiciin idan lama hayo waxaan ka ahayn ninkana madani buu ahaa kana shaam buu waagi dambe u guuray haduu arkayna isagoo yar buu arkay isagoo yar sadiidka ma qaadi karo marka waa inaad waata xataa daliilka inqidaaca sheegaya waa daliil aan xoog badnayn oo ijtihaadi ah marka si kastaba noqotee ra'yiga ah inuu wax ka maqlay baa inagu filan insha allahu tacaala xadiidka marka jaamic tasiil jaamic tahsiil fi axkaam اlmaraasil alxaafid salaxudin alcalaa'i sabxada laba boqol labaatan iyo lix baad asna ka fiirin kartaan ayb ninkii loodhan jira maxamed bin xasm markuu sanadka muslimkeena wuxuu uhi waa xadiiثun wa isnaadun laa macana fiihi asaguna laa macana fiihi qole waxay dhaheen adugu maxaad oga tegaysaa acnigan acnigan ay sheegeen wadaadaha qaarkood maxaad oga tegaysaa waxaan leena waxuu u jeedaa acni muctabara agtiisa saas u jeedaa taqriiban baabun fi tawqiiti fi lmasc al khufay wuxuu baab yahay tawqiitka fi lmasc al khufay khufaynka muddada iyo madasha loo qabtay masaxooda bise waa habeenkii su-aalina wayo baabkanaan ku daayaa ya laba xadiid miyaa waan dhammayn karaa waay masaxu inuu madal iyo muddo leeyahay xadana isxaq bn ibrahim alxamdali ahbarna cabdrazaq qaal ahbarana hawriyu sufyaan athawri can camr bn qays almulaa'i can ilxakim bn cutaybat alkindi alfaqih can ilqasim bn mukhaymirat alkuufi can shurayx bn haniin alkuufi alxaariثi qaala aataytu caaisha caaisha numi radi allahu tacala canha hooyadan waan soo maray inta xadiidka ku leedahay fii saxiix muslim meeqa xadiid laba boqol afartan iyo labo waxaad ilaa aminka waxaanu maraynaa waxyada ka axaadiis badan waxaa jira uun abu hurayra asaluhaa ina anoo weydiinaya liasala bay ka dhigantaha can ilmasxi cala alkhufayn khufaynka sida loo masaxdo muddada la masaxdo faqaalad waxay tidhi calayka bibni abi aalib waxay tidhi orad aad ibn abi aalib ibn abi aalib cali qabo cali qabo cali u tago weydii wey abu cali bn abi abulxasan qutila shahiidan fii leylati اljumca ramadaanoo sideed iyo toban habeen bisha ramadaan siddeed iyo tobankeedii habeen jumco ah ayaa la dilay sanadkii afartanaad hijrada aimmadii muslimiinta saddex ka ah waa la dilay cumar waa la dilay oo cumaan waa la dilay oo cali waa la dilay sanadkii afartanaad hijrada walahu fii saxiixi muslim wuxuu ku leeyahay hamsatun wa alaaثuuna xadiian soddon iyo shan xadii ayuu ku leeyahay ittafaqa calaa cishriin labaatan bay wadaagaan shan iyo toban baa muslim gooni la yahay mar kale ku celiyo abulxasan cali bn abi aalib wuxuu ku leeyay fii saxiix muslim soddon iyo shan xadiid labaatan bay isla wariyaan bukhaari iyo muslim shan iyo tobanna waxaa goonila ah muslim habeen jumca ah iyo toban ramadaan sanadka afartanaad hijrada la dilay xaggee lagu dilay kuufa waagidam caasimadiisa kuufa u raray madiine maaha kuufa lagu dilay faslhu weydii bay tir u tag in abi aaliboo weydii asaga fainahu kaana yusaafiru maca rasuuli lah sl lay slam nabi maxamed asagaa la safri jiray khufayna inta badan waxaa loo baahdaa xilli safar iyo socdaan asaga weydii xog dheeraadu hayaaye fasa'alnaahu cali baanu weydiinay faqaala wuxuu yidhi cali jacala rasuululah rasuulka ilaahi wuxuu yeelay alaaa ayaamin saddex maalmood walayaaliya huna iyo habeenadoodii ayuu lilmusaafir ninka socotada u yeelay inuu masaxan karo khufaynkiisa isagoon siibin markuu weyse qaataba iska marsanaya wajacala yowman walaylatan habeeniyo maalina waa u sameeyey lilmuqiimi ninka nagay gurigiisa jooga ayib labaataniyo afar saacan baad masaxan karta axaadiistii marka qaydaysa ee sunanka aad ku marteen qaybo ka midana saxiixaba ku iman doonto macno baciida iyadoo laga fahmi karo waxaa weeye ilaa min janaaba waxaa caan ku ah masalada xadiidka safwan bin casaal almuraadi fi sunan saddexdaa maalmood baad masaxan haddaad musaafir tahay haddaad negitooda musaafir ahayn ood socoto ahaynna maalin iyo habeen baad masaxan laakiin maalin iyo habeenkoon dhammaanin ama saddexdii beri oon dhammaanin haddaad socoto tahay hadday janaaba kugu timaado waad siibi waad qabaysan kadib baad gashan masax cusub baa bilaabanaya masax waxaa buriya muddadii masaxa waxaa buriya janaaba un haddaad saxarooto ama kaaido waad soo isjiisan waad weysan kadibna waad masaxanaysa muddadu hadday kaa dhammaato inay muddadu dhammaato iyo in janaaba timaada mooyeen wax muddadii dhexdiisa jabiya janaabo unbaa jirta muddadii dhexdiisa wax jabiya masxalkhufayn janaabo unbaa jirta ta dambe waa muddadu dhammaata un wey ya haddaad iska bixiso ma jabaya kutubulfiqi baan ku soo sharxay hawlaha dhexda ka soo tuuraysan maxay tahay haddaan aad khufaynkii maalinka oon dhammaanin ama saddex beri oon dhammaanin aad siibto haddana waa un gashan weli ah, hawsha kaama burin korun baad ka sii masaxa ka warraba haddii aan soo weysayson madaxa masaxo kadibna baalbayariga aan ku leexdo timajaraha oon soo mulukaysto weysadeyda ka warrama masaajidka sigiskan ka soo weysaystay dhexda markaan soo maray waxaan ku leexday timajarahan hidaaya ka soo horjeeda timihii o dhan baa dhulka soo dhigay waan soo mulokaystay weji baan ka soo dhigay bilaal baan kusoo tukaday weysadeeda ka waram oo timiaan masaaxiiba soo iga aan dhulka dhigay ya madaxaan masaxa iyo weysadii masaxa iyo timihii buubaan ku wari sokos la siibana waa lamid haddii sokos la siibay sokaasaan masaxay oon siiibayna waxay la mid tahay tima aan masaxo oon xiiray sheekade mutasilku ma sheekada falsafada joojiya farqigu muxuu yahay sheekh cabdirashiid waa adiga idinka jeebkiinna wey biyaha meeshii la mariyay xaggay ahayd iyo kaadiya biyaha meeshii la mariyey xaggay ahay timahay ahaayeen sokoskana iyo khufaynkana biyaa la mariyey biyaha aan mariyey baa weyse u ahaa soomaa lugta madaxana maxaa weyse u ahaa timihii aan masaxay labadii haddaan dhili siiyey weysadii ma jabisomaydan dhihi marka maxal baa qarsoonaya maal maal hawlaha waa iska falsafo <laughs> horta saa u fahma nin walba raayigu doonoo dooran kara laakiin masaladu halkaasay asal ku leedahay hmm. Hmm. timuhu soo madax ma aha timuhu soo madax ma aha adhoo koofiyad weyn qaba iyo caad weyn baad madaxay ku dhufatay warwaaad xageed u dhufatay madaxaan ku dhuftaa welina madaxayga maadaan taabanin xageed ku dhufatay bukulkii iyo duubkiibaad ku dhufatay marka ku mashquulin hawshaa laguma mashquulo haye haye meel fog baan soo bilaabaya mogta idan taa waa fahanteen caamada fadhidana way fahantay idinka nagnagtiinna qiimo badan agtayda kama laha shacabku inuu fahmaa muhiim jiddana waxaan u jeedaa cumaamadii waa la masixi waad dhigan hadhowna waad gashan timaha waad masixi waad xiiri weysada waad dirtaa sokoska waad masaxan daad ku hurto waad iska siibi khufaynku hadday ku cidhiyaan waad siibi weysadina waa jirtaa ilaa ay muddadu ama ay janaaba kugu dhacdo wax buriyaa ma jiraan in badan baanida idhi marka la maray cibaadaadka madhabka ugu sahlan iyo ummadda loo maraa laguma adkeeya baabkan adiladu waxay u dhowdahay sidaa aan idiin sheegay iyo qiyaaskuna u dhow yahay marka idinkaa soo dhex tuuraya matniga aan dhammeeyo alaa nanzic maxaa loo jeedaa aday ku jabinaysaa alaa nanzica ilaa min janaaba lagu yidhiba yani loo maaa loo maxaa loo jeedaa ma buriyo wey ma buriyaa loo jeeda ee ma aha si kale u siibi mayno waa ummaddi culays baad u keentaybe lama nasan kara miya oo kaba lama siibi karo mashaqadaa shuqulku ma laha shareecadu qaala wuxuu uhi imaamku wakaana sufyaan athawri wuxuu ahaa idaa dakara camran camr ibnu qays almulaa'i hadduu sheego camr ibnu qays almulaa'i ood soo marteen oo sheekhiisi ah anaa calayhi wuu ammaani jiray waa runtii lanna waa iqat mutqinun cinda ahli اlxadiid ninkaas camr ibnu qays almulaa'i ah وxadna isxaaq بن ibrahim الxandli أhbarna زكريا بن عadiي بن slt التmimi cafوا التymi can cabdالlahi بn cmri الأsدي can زayd بn abi unaysata can الxakم بn cutaybaة الفaqih marka wuxuu u jeedaa camr bn qays almulaa'i waxaa mutaabacaynaya zayd bn abi unaysa aljazri mila waa asagoo kaluu warinayaa waxadanii زuhayr بn xarb abu khayثamaة النasائي xadana abu mucaawiyata can اlacmش sulayman can الxakم can اlqاsim بn mkhaymira hadday soo marayseen can shurc bn haaniyin qaala sa'altu caaishan weydiye can ilmasc al khufeyn baan weydiiyey faqaala waxay tidhi i'ti caliyan cali u tag fainahu aclamu asagaa iga ogaal badan minii aniga bidalika almasu cala lkhufayn muddadiisi iyo madashiisa faataytu caliyan baan u tagay fadakara can nabiyi nabigu ka sheegay milahum bimili mil xadiisi saabiquu ka sheegay xadiidka asna waxaa ku jira ra'yu jumhuur ahlicilmi ee ahaa haddaad socoto tahayna saddex beri baad masaxan kartaa haddaadan socoto ahaynna labaatan iyo afar sac masaxan kartaa madal iyo mudduu leeyahay wuxuu marka baabi'inayaa jamaaca min asalaf oo min asaxaaba wataabiciin iyo a'immada qaarkood oo maali ka yahay oo maray masaxu maba muddo intaa doontaad iska wadi intaa doonto muddo malaha iyo madal yidhi yuu xadiidku baabi'inaya qolyaha qaarkood waxay leeyihin kala qaadno xaalatu likhtiyaar iyo xaalatu daruura hadday daruuro jirto intaa doontaad masaxan bimacnaa waa degdegaysaa dagaal baad ku jirtaa maba fadhiisan kartid muddadii xataa maba xisaabi kartid adoo dhan baa xawilanoo yaacahaya marka waxaa weeye waa daysane inta addoonta masaxo haddii xaalatulikhtiyaar ay joogtana waa yowmun walaylatun lilmuqiimi wa alaaatun lilmusaafir adugu saddexdaa ra'yo wey tafsiil bayna xaalat daruura wa xaalat alikhtiyaar iyo ataqyiid oo lagu qayda saddex maalmood lilmusaafir iyo maalin habeen lilmuqiim oon la kala qaadin daruuro iyo ikhtiyaar midnaba aan la kala qaadin ayib iyo inaan lyidhahda maba laha muddoe ama durra ha ku hayso ama aysan ku hayna waa un la masaxan karaa saddex labada ra'yi ee kale waxaa ka xoog badan ra'yigan xadiidka ku cad oo ra'yi jumhuur salafi saalix ah allaahumma midka odhanaya ha la kala qaada xilliga darurada iyo xilliga xaajada xadiid cuqbat bn caamir baa ku yimid wadaaddan badan baa difaaca sheekh albaani wakhti buu ku bixiyay silsadiisi iyo arwaagi iyo sheekh islam ibnu taymiya ibnu qaymna waa doortaan ra'yiga aan soo sheegay haddii masaladu khilaafkeedu khilaaf saaiqa yahay ra'yiga muyasarkae ummadda u fud halla maradina waa u dhow yahay taa iska ogaada ayadu laakiin xadiidka caqud bni caamir ayaa muran badan baa ku jira muran badan baa ku jira aad u xoog badan waxaa kaloo ku jira xadiidkan adab asaxaaba ummuna caaisha ninka la yidhaahdo cali bn waa dumaashigeed xoogowna waa isku yardhaceen wixii ka dambeeyey xaadiidta lifki ayadoo sidaa tahay haddana cilmi markii la yimaadii sunnada nebi maxamed ammaanada iyo xaqay ilaalinaysaa asaga iga oqoon badan weydii masalada wahaada waa maxay in la kala qaado waxa ruuxa idin dhexeeye iyo danta guuda diineed wa annazaha fi lcilmi annazaha fi nusxi lilmuslimiin ruuxaa saa'ilkay u yimid maxaa u dan ah in loo tilmaamo ninka ugu aqoon ran hawsha ayada koley ninkaas kuma fiicinin aday kuu taalla maydhan hooyada aad bay jiri saa alayka bibni abi aalib bay leedahay xataa magaciisii way ka leexanaysaa ayb waagii nabigu la tashadaybuu xooguhu cali wuxuu u hadlay si yar aysan caaisho markaa u bogin nabi allow nabigibun asagu markaa nabiga qaabku u fikira iyo dhibka nabiga haystuu la xanuunsaday wuxuu nabi allow haween waa badan yihiin keligeed ma aha khiyaarka adaa iska leh inaad qorto ood fasaxda waraadeedii iyo in kale adaa khiyaar iska leh laakiin haween keligeed ma aha buuhi gabarh cadow qalanjoo lamid ah oo qoresh waa ka buuxdaa waa dhooban yihiin xoogu wuxuu yar shaaray inuu taageersan yahay caaisho xadhiggeed la sii daayo mana caddaynin warkiiba caaisho gaadhahad waa taqaanaan haweenay iyo dumaashiyaalkeedna waxa udhexey waa ogtihiin soomaaliya hawsha waad ku fiicantihin soo maa ayib marka bariri usaamo waaga ayagu aad u difaacay caaisho meeladan soo istaagay waaga dambe u jeclay jacaylkeedaas iyo xoogow ka hosigaa ma keenin in ammaano diineed ay meel kaga dhacdo hooyadeen radia allahu tacala canha wahada min sidqiha wa amaanati diinaha bay ka mid tahay muhiimaddu intaasaan ku daynay insha allahu tacaala ay su soo daa adugu la fadhiday usbuucoo dhan waxaad la fadhiday soo daa habeenkii dhaweed waxaynu marnay hmm ii keena nabigoo isyeystay markii maaragtaay israacso talabaadna maa habeenkii dhaweyn xagee gashay masaajidadii masaajidadii hay marka halkaas hadda meel la yidhaah manasoto qabiil qabiil haddaad tidha masaajid kaasoo kusoo jukada waa waa alwana reebad baa iskale masaajidka adugu markaad maraykanka joogto masaajidka tolkaa u badan yahay baad ku tukataa soo maa su-aasheedii gabaa jawaabintii su-aasha hore cabdiraxmaan waad maqlayseen baan u malaynayaa wuxuu soo celiyey madhabkii maalikiyada iyo xanafiyada in habadhow aan soo maray wuxuu wadaadku leeyahay axaadiisii badnayd ee ku timid nabigu inuu isjeysan jiray oo biyo ku isjeystay oo dhagaxya isticmaalay oo uu ku dadaalay wadaadahan abu xaniifiya maalig iyo xertoodu xaggay ka mareen su-aashaa waynu soo hormarina jawaabteeda way qaateenoo way ku dhaqmeenoo waxay ku leeyihiin hawshaa nabigu uu sameeyey waa hawl wanaagsan waa hawl khayr badan waa nabad iyo caano in la sameeyo way wanaagsan tahay waa sunna mu'akada waa dariiq la yaqaano saxariya kalena waa nijaaso intaaba waa ogol yihiin sheekh cabdiraxmaan waxay ku leeyihiin laakiin ninka aan istijaysanin xaggana weysaystay salaadiisi baail ba mise way asaxday daliil daliil cad baa loo baahanya ay leeyihin oo ruuxa muslimka ah ee tukaday salaadiisi lagu buriyo in kaadidii iyo saxaradu ay nijaaso tahay waa ogol lahay ku dheh istijadu inay wanaagsan tahay oo khayr tahay cala ara'si walcayn muran kama qabno laakiin ninkaan istijaysanin salaadiisii waa balcan baa cuur iyo halbacaad lagu lisay iyo xoog doofaar lagu eriyey ama dhaanta lagu tumay buu la mid yahay in la yidhaahdo daliil baan rabnaa bay leeyihin miyaad fahamta meesha ka duulayaan warkooda waa intaa waxaa ii soo haray tan qabyaaladad soo celisay midan qabyaalada xalayna waa aniga cabbaar intuu bashiir taabtay furka tuuray haddana ha soo celinin wadaadku wuxuu ku daray midda qabyaalada adugu soomaali guud baad ka hadashay ee masaajidii soo gashay buu leehay masaajidii bay soo gashay waa runtaa masaajid bay soo gashayoo dadka hadda islii jooga ama nairobi ku nool annaga reer macallin way naxantaan masaajidda iyagun baa haystaan la yidhaahdaa bilaal hidaayo sigis xaggee alamiin ile wadada asna ree macalinaa jooge aydkaa naga baaxsadoo qolyo isaaqa ay ku habsadeen middaa ayada ana qabyaalad ma ahee xoogow brofeshinaalban howlahan diimaha ku nahay shaqo kale ma naqaano ka ataa managa haysan ka ashraafba haysatee almuhim aad baad u qosasheen masaajid waad fadhidaane hawsha horta iska ilaaliya xirfadan diinta iyo hawlahan annagaa soo wada jiray marka dowladihii islaamka o dhan masaajiddii baa ka soo hadhay meeshii marka oon diinku ku inaan ku habsanno waa iska gar idinku hadda magaalada ku jirtaan oo waa shaqaystaan waa xogsataan marka anagu intaan ku habsanay marka taa waa isdhaan iska jira dhaqan iska jira waagi horena qolyahan reer macallinku ku mahmaahi jireen wadaad harti loo waayey iyo masjid carab loo waayey midna ma dhaqmaan acraafbaa iska jira dhaqamaa iska jira marka hadda inay dagaalka uu soo galay masaajidda waxaa weye wixii islaan laga hayay iyo nidaam iyo siyaasad islaan oo dhan ayaa masaajiddii baa ka soo haray iyo dugsi quraameed iyo meel yaroo markasoo santada intay wadaaddu ku dagaalamayaan haddii marka adduunku nabad noqon lahaa oo wadaadahaad wax siin lahaydeen oo shaqadu furaan lahayd masaajidka laguma dagaalameen asagaba dhadhamadii iyo howlihii jidiinba asagaybay gashay masaajidka ku yaalay kanada lagu dagaalamay toronto ku yaalla oo qabiil loogu dagaalamay kii ku yaalay oslo masud towfiiq oo sheekh cumar faaruuq intuu si kale kari waayey uu ku qaybiyey laba kun iyo waxaan tagay laba kun iyo waxay ahayd toddobadii baa mar tagay oon dhowr maalmood joogay asna waa lagu dagaalamay hadda waxaan ka waxaa la ilahaa xataa gaala isku dacweeyano meel xun bay maraysaa maraykan ma laga qaadayba doctor maxamed saalex ma laga qaaday waba idinkaaba meel walba oo dagaalka uu ka bilowdo waxaan soo ogaaday qoyskan daarood baa weliba lugta u weyn ku leh marka hawshaasi dhib jiro weeye ummadda ha looga duceeyo idinkuna iska ilaaliya xirfo iyo mihnadaad ku shaqaysataan barta masaajidda ha ku dagaalamina inaad wax ku bixisaan mooye iskaga leexda haddaad laakiin masjid noogu timaada annaga ree macallin ah malaginu baa galay waa iga dhanya warka warka waa iga dhanya warxab maya xadiikaas xadiika inaad soo raadisa weydeen horta iiga jawaaba xadiidkii ma soo baadheenoo ma weydeen mise maydan baadhin haddaydan baadhin ka jawaabi mahay marxaba hmm. waa amar un soo amar un maaha shardigiiso aniga xalay ka soo hadlay farqiga u dhexeeya xukumka wadciga iyo xukumka takliifiga amar unbu waajiyuu faa'idaynaya amarkaana amru istixbaabna waa noqon karaa amru wujuubina waa noqon karaa ayagoo istixbaab ku awilayaan qariinada ay tawiilka keena waxay ku waa min baabi alaadaab wاlakhlaaq min baabi tandiif waladab weeye wa amru eh, irshaadin wa adabin halkaasay la haddaan kor u kacana waa amru istixbaabin wa nadbin bay ku marka weli hawsha waa taagan tahay jaamagaas haye maxaad tidhi ka baxsan cashirka su-aal ka baxsan cabdiraxmaan baba waa waday soo daa hmm. sida loo badan yahay maya ma aha ma aha sida loo badan yahay marxaba su ma fahmin hadalkaada hoos u dhigtay hal ka dhig labada isku qabanin hal horta bal ka dhig hmm. bismi llah ahlulbidac oo dhanba shiica ba sameeya ahlulbidac oo dhanba khilaafkooda fiqiga ah khilaafkooda fiqiga ah ma la aqbalaya mise lama aqbalayo oo ijmaacii ma burinaya mise ma burinayo oo masala khilaafiya fi lusuul sida loo badan yahay ee jumhuurulusuuliyiin qabaan waxaa weeye ahlulbidca laba in loo qaybiyo ahlulbidac ku dhacay bidca mukafiroo gaalaysiisa iyo ahlulbidac ku dhacay bidcaan lagu gaaloobaynin ahlulbidaca ku dhacay bidcaan lagu gaaloobaynin khilaafkooda waa la aqbali hadduu khilaafka uusan ku saabsanayn masaa'ilka lagu xukumay bidcada loogu xukumay qudhigeeda hadaysan ahayn masaladii lagugu xukumay inaad bidco ku dhacday ood ku khaldantahay haddaa khilaafkaada ku saabsan yahay waxba lagaa dhagaysan maayo leanna waa ayadii aad eeddayba hadalkaada ku saabsan masalada aad eedday ee bidcanimada lagugu xukumay wax ka soo qaad ma laha khilaafkaada ka baxsan masalada ee masaa'ilka fiqiga khuseeya in la aqbalayo jumhuur ahlicilmi qabaan haddii laakiin bidcadu ay tahay bidca mukafira waxay yahaen falaa cibrata likhilaafihi wawafaaqihi ijmawaafaqitaankaaduna cibra ma laha khilaafkaaduna macno ma laha marka ayadaa tafsiilkaasa sawaaba ra'yiga markii sheekh uu leeyay nawowi walaa cibrata bikhilaafi shiicati fiihi nadar nadarkii aan soo sheegnay kharibnaame mid xoog badan weeye kan saa darteed naqdiyaa hadalkaas kitaabkiisa loo yaqaan aradd cala subki fii masla taliiq alaq mujaladka u dambeeya aad ba oga niqaasha waan asaana ku gar leh daad doontaan ka ahriya kutub usul qaybaha u dambeeya alcudda fi usuul fiqi liqaada abi yacla ka ahriya marka waa sawaabku sidaa wey tafsiilkaasaa sawaaba marxab xasan marxaba sheekh mhm. shiicadu waa dhowr nooc wey teen u jeednaa sheekh xasan itna cashariya maya itna cashariyada raafidadu maba qabaan ijmacu inuu xujo yahay zaydiyadu way qabaan ijmacu inuu xujo yahay laakiin itna cashariyadu iyo zaydiyadu iyo shiic oo dhanba ijmac wax ka xun bay qabaan inuu xujo yahay qowlu caliyin wa ficluhu waa xujay leeyihin qowlu caliyin wاlxasan wاlxusein ficilkooda iyo qowlkooda waa xujo sharciya kaadilaة اlkitaabi wاsunati waijmaci salaf اlumma marka waa aafo kale qolyaha marka ijmac ictibaariya khaasatan ijmaca daruuriga waa zaydiyada zaydiyada ama اlitna cashariya ijmac ma aha agtooda min alxujaj asharciya marcab waa khilaafkii usuuliga inaad soo celisaan masalada ma ah waa khilaafkii ku marteena ah ruuxa muslimka ah goormuu qabanayaa ku waajibaysaa duhur inuu tukado ma duhur markuu galay waajib kugu tahay inaad tukato mise markay wakhtigu uu ka hadhay wuxuun salaada qaada keliya waajib kugu noqonaya inaad tukato waa khilaaf usuuli oo dhib badan kulligood waxay isku waafaqsan yihiin wakhtigua hadduu galo inaad tukan karto aad tukatide ma sunnaad tukatay u dhacday farad iyo waajib mise waajibkeedi baad tukatay haddaad tidhaahdo awalu duhur wuxuu kugu waajibayaa fii aakhiri اlwaqti awalka haddaad ka tukato sunno qaaday waajib isu badashay bay noqonaysa marka khilaafka usuuliga dhibka badna nugdaha aan ku marray ku jira marka macno badan kuma sii jiraan marxaba su u dambaysa adiga aan ka tegay soo laba su-aal maadan wadanin haye ijmaacaadka imaam nawowi imaam nawowi shardi faasida ma laha ijmaacu laba shardi buu leeyahay marka la aqbalayo ninka soo guuriyey waa inuu imaam mualica uu yahay imaam mualica baxi badan aqoon badan khilaafaadka yaqaan وأnlaa yakuuna lahu أصl فaasid في الإجmاع waa saas burbur bay keenaya khilaaf hmm. in la daraasiye waa muhiim jiddan masaajidda lagu daraasayn maayo meelaha qaarka iskuulaadka khaaska ah maktabadaha xafiisyaha goonaha lagu daraasaynaya ardo gooni aan loo daraasayn caamo meelay fadhan lagu daraasayn maayo caamada waad aafeynaysaan wa kalaad u sheegaysaan waa madhab khaasa si goonaa loo daraasin sooma kala duuno baabun man khasa alcilma qowman duuna qowmin bukhaari sooma baabaysan idan cilmi aan caamada u suubanin baa jiro dalabada iyo mutakhasisiinta loogu talagalay marka ha la daraaseeyo ninkan khilaafka aqoonina fiqi ma yaqaana man lam yacrif ilkhilaafa lam yafham ilfiqi salafku odhan jire khilaafka maslada ku jira iyo ummaddu sa iskugu qabatay ninkaan ogayn faqiihba ma aha laakiin wax ummadda loo sheegay si guud iyo wax si gaar ah loo sheegaa jira wax faq lagu yidhaahdo wax fagaar lagu sheegaa jira waxoo dhan lasla qaaday sheekh maxamed ma soconayso waan isfahnaan u malay hay taa waa masalo kale wixii la duuba dad gooni a ah raadsada toban sano wax duuban la arag baa jira aminkan iskaga jira meelaha hmm, jaaliyadahade intii hargeysa ma muftigii waxaad haysataa maxamed ibraahim hmm. imaamku wuxuu ka hadlay faafin madhabka xambaliga madhaba laguma dhex faafin kara sacuudiga lianna waa madhabka ummaddan ay ku dhaqantay niman afqaaniyiin oo afghanistaan ka yimid oo dhib badan buuna la hadlayay fatwadana weydiiyey waaga dambe xataa markay dayn waayeen oo inay fatwadaan fiqiga xanafiga bilaabeen oo fadqaala keeneen oo masaajidda buuq ka kiciyeen marka soomaalidu marka fiqigan shaaficiga ku soo dhaqmeen yaqaanaanna ninkii markaa wadaad ah isagaa ha u daraaseeyo markuu maraya khilaafiyaadkana fiqilmuqaar hadduu ugu dari karo oo uu rajixi kara madhabka ha yeelo dadkuna ay yihiin dalaba khaas ay yihiin oon caama lagu aafaynayn aduu midnimada wada socodka miyaad diidan tahay sheekhaasi in ummaddu ay midaysnaato ay wada jirto waa asal diineed ma aha xataa farax diineed waa aslu min usuul اddiin alkhilaafu shar cbdullah mascuud baa sunno u arkaayo oga gaabsaday inuu uusan khilaafin ummadda oo khilaaf uusan keenin alkhilaafu shar laakiin innaga dhibkeen waxaa soomaali ahaan khilaafka inala fududba hebel anu muxuu hayaa ilmahaad i haysta baska u dhig warkeennaad saa iska ah maxaa ummad ka dhexeeya maxaa wax guuda lamama eegaba Hmm. waa xanafiyada la waafaqo wey soomaalidu meel walboy tageen khilaaf iyo fadqallay ka abuureen waana hawl khaldan south africa haddii la joogo xanafiyada iyo culimada xanafiyada waa in laga amar qaato iyaga lala tukado lala ciido fiqiga xanafiga la daraaseeyo adoo xanafi ana xoguu sunnada loo bandhigo imise maslu ka noqday maxamed xasan markay sunnadu u caddaatay imise masle abu yuusuf alqaadi laga dhaadhiciyey oo maali ka dhaadhiciyey oo awsaaci ka dhaadhiciyey idan inaad gooni u istaagtaan ood ummadaha markaad u tagtaan muslimiinta aad khilaaftaan oo masaa'il fiqa ku khilaafsan waa dhaqan xumo wax laba jaaliyad ma jira wax la yidhahdo jaaliyadda muslimku waa hal jaaliyad maxba kama jiraan waxaas muslimiinta meeshaan oogu nimid ee badan baan raacaynaa maraykan bay iga soo weydiiyeen waa isku dhacnay soomaalidii raacaan kuwa nimankaa idinla jooga ya casarka maqhrabka agtiisa tukan mayne guryahaanahan kusoo tukanaynaa xilligu ay gasho salaadu xilligay gashaan guriga ku tukanayna masaaidka markaan imaadnana ayagaan kula ceshanaynaa haddaan masaaidka soo galo ayagoon tukanina intaan iska tukannaan iska bixi karaa laakiin inaan jamaacad gooni ah iyo masaa'id gooni ah iyo wasaarid gooni ah fadqaal iyo khilaaf koogii wey hadda waataan ka hadlay hoosta ka wado aniga khilaafka muuqanayaan diidanahay xisaabta hoos laga wadaya ma diidani hmm. khilaafkii dalkan kenya aad ka bilowdeen xaggee hadda ummadda kenya joogto muslimiinta wada socota oo qaadigaa ka amar qaadata oo hal faraad u timaadeen maxaa ku samayseen ya labaatan musal ciid ba ku wallahu aclam